alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu ala muxamadi wala aali muxamed wslama tasliima kaiira qaala alcamridiyu raximah llah wain aqara qawla hayrihi jucil ka qawlihi kadaka ficlun qad fucil wama jara fii casrihi suma alac calayhi in aqarahu falyutabac waxaa inoogu dembeeyey ashyaada markaa iska mubaaxaadka ah ee nebigu sala allahu aleyh wasalam aanu qurba ahaan u samayn isaga nisbadiisana wuxuu u noqonayaa mubaax innagana wuxuu inoo noqonayaa mubaax marka waxaa jira waxyaalaha uu nebigu sala allahu aleyh wasalam u sameeyey cala sabiili jibillah kayfiyada ama sifada loo samaynayo ayaa waxay noqon kartaa mid maxmuuda la doonaayo masalan hurdadii waa jibillo waa wax dabiica ahaan qofka ku abuuran laakiin marka la seexanayo sida loo seexanaayo waxay noqonaysaa shay mustaxab ah kayfiya mucayana sida dhinaca midig in loo jiifsado marka la seexanayo sida adkaaraha in la akhriyo adkaaru nawm ashyaada noocaas waa qurba cunitaanka wax la cunayaa waa jibillo laakiin kayfiyada loo cunayaa waxay noqon kartaa qurba yacni kul biyamiinik wa kul min maaliik yani waxa weye midigtaada inaad ku cunto bisimka ku bilowdo haddii cidi kula cunayso xagga ku soo xigta aad ka cunto bartanka aanad ka cunin ashyaada noocaasi waxay noqonayaan mustaxabbaat bay noqonayaan sheekhu waxa uhi ullah wa in aqarra qowla hayrihi hadduu taqriiriyo oo sugo hadal cid kale ay tidhi nebigu sala allahu alayh wasalam taqriiriyo jucil waxaa laga yeelayaa ka qawlihi sidii hadalkii nebiga sala allahu alayh wasallam oo kalea laga yeelaya kadaaka ficlun qad fucil saasoo kale u ahaaday ficil qad fucil la sameeyey hadduu taqriiriyaana saasoo kaley noqonaysa wamaa jara ay waladii kii jara socday ama dhacay fii casrihi wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasallam dhacay summa alac intaa dabadeedna uu taalacday oo ogaaday nebigu sala allahu aleyh wasalam calayhi arrinkaa dhacay uu ogaaday in aqarrahu hadduu nebigu sala allahu aleyh wasalam taqriiriyo oo u sugo falyutabac ha la raaco sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah afcaashii nebiga sala allahu aleyh wasalam isagoo ka warramaaya taqriirka nebiguna sala allahu aleyh wasalam inuu la mid yahay ficilkiisii uu la mid yahay oo qowl hadduu taqriiriyo wuxuu la mid yahay odhaahdiisii hadal cid kale tidhi ayuu taqriiriyey nebigu sala allahu alay wasalam waxay ka dhigan tahay kaannahu inuu yidhi siday xujo u tahay hadduu yidhaahdo ayaa hadal cid kale tidhi hadduu taqriiriyo oo sugo aanu ku inkirinna ay u noqonaysaa xuja sharciya xujo sharcigo la deliishanaya ay u noqonaysa waxaa la mida ficil hadduu taqriiriyo cid baa wax samaysay oo meeshii nebigu sala allahu aleyh wasalam u joogay ayay ficil ka samaysay ama nebiga hortiisa sala allahu aleyh wasalam ayaa ficil lagu sameeyey ficilkii hortiisa laga sameeyey ayuu nebigu ma inkirin ee waa ka aamusay waxaa lagu xambaarayaa inay bannaantahy saasaa lagu xambaaraya waxay noqonaysaa taqriir waxay la mid tahay iyadoo nebigu sala allahu aleyh wasalam sameeyey bay la mid tahay waxaa la mida casrigiisa haddii ficil la sameeyo oo ficilkaa la sameeyey uu ogaado wuxuu noqonayaa taqriir xujaa buu noqonaya taqriir xuja ah ayuu noqonaya hadal cid kala tidhi iyadoo uu nebigu taqriiriyey waxaa ka mid ah ka qowl jaariya ah, markuu nebigu su'aalay sala allahu alayh wasalam ayna allah qaalat fi ssamaa waxay tidhi xagga sare ayuu ku sugan yahy ama cala asamaa jinsiga sama la yidhaahdo ayuu ka korreeyaa nebiguna sala allahu alay wasalam kuma inkirin bale wuxuu tilmaamay wax ku tusinaaya inuu hadalkeeda ka raalli noqday oo su'aal labaad buu weydiiyey man ana qaalat rasuulu ullah qaala actiqha fa innaha mu'mina wuxuu idhi nabigu sala allahu aleyh wasalam actiqha fa inaha mu'mina marka hada taqriir wa ziyaada waa taqriir uu taqriiriyey oo ka aamusay bale uu sheegay cibaaro laga fahmaayo inuu hadalkaa ka raalli noqday marka wuxuu noqonayaa xuja sharciya ayuu noqonaya waayah waxaanuu sheegayaa sheikhu ibnu cuthaymiin wuxuu idhi fa innahu ka qawlihi laakin ka qawlihi xukman laysa ka qawlihi sariixan qowlkiisii oo sariixa lama mid ahaa laakiin xukum ahaan bay ula midta mu'addaha iyo macnuhuna waa isu tegayaan waxaa la mida ah inuu ficil uu taqriiriyo isna wuxuu noqonayaa ka ficlihi xukman ficilkiisa ayuu xukum ahaan ula mid noqonaya ka ficlihi xaqiiqatan ma aha ee waa xukman waxaa la mida haddii casrigiisii wax la sameeyo uuna nebigu sala allahu alay wasalam ogaado ama loo sheego ninbaa wuxuu sameeyey saxaabada ka mid ah inuu ragcad kastaba qiraa'ada inuu ku dari jiray faatixada markuu akhriyo ilaaba ilaa inuu qul huwa allahu axad akhrin jiray nebiguna sala allahu aleyh wasalam kuma inkirin maxaad u samaysaa buu ku yidhi markaasuu yidhi waa sifadii ilaahay oo waa jeclahay dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam xubuka iyaaha adkhalaka aljanna jacaylkaad jeceshahay baa jannada ku geliyey bimacnaa ku gelin doona marka waa taqriir marka laguma inkirayo waxay noqonaysaa shay bannaan bay noqonaysaa daahirka hadalka shiikha uu yidhi wamaa jara fii casrihi suma طalac calayhi in aqarahu falyutabac waxaa laga fahmi karaa haddii aan la ogayn inuu taalacday ama ogaaday inaanu la xukum ahayn waana sida ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdaan laakiin saxiixu waxay tahay siday culammo badani ku tageen haddii wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam la sameeyo aan ogaanno in nebigu ogaaday calayhi asalaatu wasalaam ama yaynan ogaane inay noqonayso taqriir oo xujo ay noqonayso saxaabada nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa deliishan jireen wixii casrigii nebiga sala allahu aleyh wasalam ay sameeyeen sida jaabir iyo abu saciidin alkhudri labaduba ay yidhaahdeen kunnaa naczilu waalqur'aanu yanzil waxaanu samayn jiray casli casligu waa shay khafi u dhaca waa ninku markuu xaaskiisa u tegaayo inuu biyaha dabadda ku daadiyo oo aanu sugin intay ka imanayaan marka taasaa waxaa la yahay casli fuqahada qaarkood waa karaahiyaystaan laakiin waxay sheegeen abu saciidin khudri iyo jaabir ibnu cabdillaah radia allaahu canhumaa kunnaa naczilu waalqur'aanu yanzil waxaannu samayn jiray casli iyadoo qur'aanku soo degayo ayaannu casli samayn jiray maxay tilmaamayaan waxay tilmaamayaan haddii arrinkaasi uu noqon lahaa mamnuuc qur'aan diidayaa soo degi lahaa bay ishaarayaan wa kadalik waxaa kaloo soo arooray xadiiska asmaa inay tidhi naxarnaa farasan fii cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wakhtigii rasuulka sala allahu aleyh wasalam madiine waxaanu ku qalannay faras asmaa sheegaysa waxay u sheegaysaa waxay tahay deliishad ay deliishanayso ay tilmaamayso inuu faraska qalashadiisu ay bannaanto marka nebigu sala allahu aley wasalam ghaybka ma oga oo qadarka ilaahay ka ogaysiiye bes buu ka og yahay laakiin haddii arrinkaasi uu noqon lahaa mid mamnuuc ah qur'aan diidayaa soo deg lahaa marba haddaan la helin qur'aan diidaya oo reebaya aan la helin wuxuu noqonayaa inuu bannaaya saas yadaa buu noqonaya culamo badani siday mareen saas weeye sidaasaana saxiixa waayahay sheekhu waxau uhi raximahuullah wa in aqarra qowla hayrihi haddii nebigu sala allahu alayh wasalam uu taqriiriyo oo sugo hadal cid kale ay tidhi jucil waxaa laga yeelayaa ka qowlihi mid qowlkiisa la mida xukman xagga xukunka kala mida kadaaka ficlun qad fucil saasoo kaluu ahaaday ficlun ficil ficilkaasoo qad fucila la sameeyey wakhtigiisii ama hortiisa lagu sameeyey wuxuu noqonayaa isaguna taqriir buu noqonayaa in nebigu taqriiriyey xujo la dariishanayuu noqonaya wamaa jara ay waladii jara maadan inaan shardiyo laga dhigin baa fiican ee mawsuulo laga dhigo waayo haddii shardiyo laga dhigo waxay noqon lahayd in aqarrahu in faa la geliyaa inay waajibi lahay marka maadaama fa aan la gelin waxay ku fiican tahay in mawsuul laga dhigo dabeedna la yidhaahdo jumladani shardiyadaa iyo jawaabteedu ayaa khabarkii noqonaya wamaa jara ay waladii jara kii socday bimacnaa dhacay fii casrihi wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam dhacay suma atalac intaa dabadeedna uu taalacday oo ogaaday nebigu sala allahu aleyh wasalam calayhi shaygaa wakhtigiisii dhacay uu ogaaday in aqarrahu hadduu taqriiriyo oo sugo nebigu sala allahu aleyh wasalam oo ku inkiri waayo falyutabac ha la raaco ha lala yimaado oo wuxuu noqonayaa shay markaa bannaan buu noqonaya baabu naskhi kani wuxuu u baab yahay naskhiga ama baabu naskhi ay baabu bayaani naskhi haada maxalluhu wa mabxasuh naskhiga caddaynta la caddaynaayo baabkiisii halkan baa lagu baxsinayaa ama lagaga hadlayaa ama haada baabu bayaani naskhi naskhiga caddaynta la caddaynaya baabkiisii weeye annasku naqlun aw izaalatun kama xakawhu can ahli allisaani fiihima wa xadduhu rafcu alkhitaabi allaaxiqi hubuuta xukmin bilkhitaabi alsaabiqi rafcan calaa wajhin ataa lowlaahu lakaana daaka haabitan kama hu ida taraakhaa canhu fi zamaani maa bacdahu min alkhitaabi athaani wajaaza nasqu alrasmi duuna alxukmi kadaka naskhu alxukmi duuna alrasmi wa naskhu kulli minhuma ila badal wa duunihi wadaka takhfiifun xasal wajaaza aydan kownu dalika albadal akhafa aw ashadda mima qad batal sheikhu waxau uhi raximah ullah annaskhu naskhigu naqlun raris weeye ama guurin shay la guuriyo ama la raro makaan baa laga naqlinayaa laga guurinayaa ama laga rarayaa meel kalaa loo raraya meel waa laga raraya meelna waa loo raraya aw isaalatun ama zuulin weeye shaygii la baabi'ina oo ibtaal lagu samaynayo waxaan jirin laga yeedhayo kamaa xakawhu siday ka xikaayoodeenoo culammadu ka sheegeen can ahli lisaani luqada ciddii u ehelka ahayd ay ka sheegeen fiihimaa ay filmacnayayni labada macnoba gudahooda oy naskhi xagga luqada naqli lagu magacaabo oo macnihiisu luqa ahaan uu yahay raris ama guurin iyo inuu yahay ibtaal ama burin shayga la baabi'inayo la zuulin nasri wuxuu leeyahay macno luqawi ah iyo macno istilaaxi ah ama bicibaara ukhra wuxuu leeyahay macno luqawi ah iyo macno sharci ah macnaha luqawiga ee naskhi leeyahay waa naqli ama waa isaalo ama ibtaal rarista wax la raro ama la guuriyo waa la yidhaahdaa waxbaa la naqliyey meel baa laga raro waa laga qaaday meel kalea loo guuriyoo loo raray naski waa la yidhahdaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan naqli toosa ma aha ee waa maa yashbahu naqla wax naqli shabbahaaya ayaa naski luqa ahaan la yidhahdaa oo masalan kitaabka markaad wax ka naskhinayso wixii ku qornaa caynteedii maad guurin waayo wixii ku qornaa laftoodii haddaad guurin lahayd dee meeshaad ka naqlinayso kumay sugnaateene meeshu waxay noqon lahayd caddaan ila cayntii baad naqliseen ee wax wixii la mid ah oo shabbahaya ama la nooca ayaad naqlisay saas aawadee iyadoo isagoo kitaabka ay ku yaallo wixii ku qornaa ayaa wax kaloo shabbahayana meel kale aad ku guursanaysaa ama ku naqlinaysaa ama ku naqilaysaa naqilaadda lafteedu waa eraygii uuna carabiga ah waayah innaa kunnaa nastansixu maa kuntum tacmaluun istinsaakha maxaa loo jeedaa wixii looxulmaxfuudka ku yaallay wax la mida ah oo shabbahaya ayaa malaa'igtuna qoraysaa waata laga sheego cabdullahi ibnu cabbaas inuu yidhi wa hal yakuunu naskhu ilaa min aslin oo naskhigu asal waxaan ahayn miyuu ka yimaaddaa marka shay la naskhinaayo asal baa wax laga naskhiyaa oo laga soo guuriya wa fii nuskhatiha iyaduna waa maaddadaas naqliga ama maa yashbahu naqla marka culamada qaarkood waxay leeyihin cibaarada waxay ku saxan tahay inaan naqli toosa laga dhigin ee la yidhahda maa yashbahu naqla laakiin ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa mar haddii macnaha la fahmaayo in takalluf iyo tanatuc lagu sameeyo ma habboonee macnaha haddii la fahmayo in layska aqbalo oo layska socodsiiyey ku fiicanta tadqiiqa faraha badan lee cibaaraadka aad iyo aad loogu fiirsanayo oo la odhanayo farqaa u dhexeeya cibaaradu saam ma aha saasaa la yidhi way ka duwantahay taasi taa aad la ysugu taxallujinayo alfaadda muta'akhiriintaa ku badan salafku aad iskuma taxallusi jirin saas siday nafta iskaga jarayaan mashaayikh badan oo mutaakhiriinta ka midii inay cibaarada tadqiiqiyaan ay yidhahdaan tacriifku waa inuu noqdaa jaamic waa inuu noqdaa maanic waa inuu sidan noqdaa waa inaan wax kale soo gudagenin waa inaan cibaaraadkii wax ka wada bixin cibaarada bushi baa ku sugan saasaa ugu soo arooraya taas sax noqon mayso waa tacriifaan saxiix ahayn waa tacriif naaqis waxyaalahaas salaf kuma isticmaali jirin macnaha iyo muraadka ayay muhimmadda badan saari jireen laakiin alfaadda iyo cibaaraadka iyo tacaariifta iyo aad isugumay taxalluujin jireen marka falaa xaajata ila tanaduc buu odhanayaa sheikhu intaa ku saabsan salafku inaynay saa samayn jireen muta'akhiriintu aad ugu badan yihiin waa idaafa minii yacni ma odhan sheikhu halkan kuma cabbirin waayahay macnaha labaadee loo isticmaalaa luqa ahaan naskhi loogu isticmaalaa wuxuu yahay alibtaal ama izaala burin ama zuulin shaygii la baabi'iyo ama la buriyo macnaha luqawigiina qur'aanka waa ugu yimid fayansakhu allaahu maa yulqi shaytaan ay yubtiluhu wa yuziiluh waa naskhinaya waxaa loo jeedaa waa burinayaa waa zuulinaya sharcan haddaba naskhi maxaa la yidhahdaa sharca naskhi waxaa la yidhaahdaa siday muta'akhiriintu ku tacriifiyeen waa rafcu alkhitaabi allaaxiqi subuuta xukmin bilkhitaabi asaabiqi calaa wajhin lowlaahu lakaana saabita wuxuu idhi sheekhu waxadduhu ay tacriifuhu xadkiisa la xadaynaya ama la tacriifinaye la qeexayaa naskhi rafculkhitaabi khitaab inuu rafciyo kor yeelo ama zuuliyaa la yidhaahdaa khitaabkaasoo allaaxiqi soo haleelaya oo mar dambe yimi subuuta xukmin xukun sugnaanshihii buu kor yeelayaa bilkhitaabi khitaab buu ku sugnaaday bilkhitaabi hubuut bay ku tacalluqdaa bilkhitaabi khitaab uu xukunkaasi ku sugnaaday waa xukunka la kor yeelayo khitaabkaasoo assaabiqi hormaray rafcan koryeelis la kor yeelo calaa wejhin sina loo kor yeelo wejigaasoo ataa yimi oo lowlaahu haddii markaa wejigaa lala' yahay imaatinkaa uu yimi ama rafcigaa lala' yahay la kaana daaka thaabitan wuxuu noqon lahaa kaasi mid sugan kamaa huu siduu ahaa xaaluu yahay ayuu noqon lahaa mid sugan idaa taraakha waa hadduu ka dambeeyo canhu ay can ilkhitaabi asaabiqi khitaabkaa horreeyey ee hormaray fi zamaani wakhtiga kaga dambeeyo maa bacdahu kii ka dambeeyey uu ka dambeeyo xoogaa takraar baad muddaa cibaaradaina ku jiro min alkhitaabi ahaani oo khitaabka labaad ahaaday kaa ka dambeeyo khitaabka labaad ahaaday ama xaaluu ahaaday khitaabka labaad u ahaaday wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa tacriifka naskhi la salafku waxay u isticmaaleen saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo taabiciintu macno ka ballaadhan macnahan muta'akhiriintu ay u yaqaaniin naskhi oo xukunkan in la rafciyo kulliyanba naskhi waa odhanayeen caamka haddii la khasisana naskhi waa odhanayeen mutlaqa haddii la qaydana naskhi waa odhanayeen marka kulliyan haddii loo rafciyo iyo bacdi ka mid a haddii la rafciyo yacni mid walba agtooda waa soo gelis saas aawoodee cibaaraadka saxaabada ka soo arooray ka cabdilaahi bni cabbaas wakhayrii ay odhanayaan aayaddan aayaddan baa lagu nasakhay waa in layska hubsadaa macnahay uga jeedaan wakhtiyada qaar waxay uga jeedaan waa lagu khasisay ama waxay uga jeedaan waa lagu qayday ama waxay uga jeedaan waa la rafciyey waa in la ogaadaa ma waxay u jeedaan kulliyan baa xukunkaa loo kor yeelay mise waxay u jeedaan itlaaqiisaa la qayday mise waxay u jeedaan caamkiisaa la khasisay ashyaada noocaasi waxay u baahan tahay in la hubsaday u baahantay sida mutaakhiriintu ay u yaqaaniin naskhiga waa si ka khaasan sida salafka ay u yaqaaniin saas aawoodee culamada qaar waxay odhanayaan sidan mutaakhiriintu ay u isticmaalin waa istilaaxi bay odhanayaan oo macnihii nusuusta ay ugu soo aroortay way ka khaasantahy bacdu ahlicilmina waxay ka dhigeen inuu macno sharciya yahay waayah marka khitaab baa la kor yeelayaa xukunkii ama lafdigiisa ama xukunkiisaa la kor yeelaya khitaab kaloo ka dambeeyey ayaana kor yeeliya marka naskhiga lagama maarmaan waxa u ah khitaab ka wax nasakhayi iyo ka la nasakhayaa mid walba waa inuu noqdaa mid khitaab ku sugnaaday ijmaac baa wax nasakhay ma suuragal aha ijmaac baa la nasakhayna ma suuragal aha adilada sharciga ah ee qur'aankiiyo sunnada naskhigu galaa yagaana la nasakhaa yagaana wax nasakha alijmaacu laa yansakhu walaa yunsakhu ijmaacu waxba ma nasakho lamana nasakho walaakin yadullu cala annaskhi ha yeeshee wuxuu ku tusinayaa nasakhaaddu ku tusinaya nasri waxaa la odhanayaa rafcu lkhitaabi allaaxiqi khitaab dembeeyeoo muta'akhir ah ayaa wuxuu rafcinayaa oo kor yeelayaa khitaab ka horreeyey xukunkii wuxuuna u rafcinayaa calaa wejhin lowlaahu lakaana haabitan weji haddii lala yahay uu sugnaan lahaa baa loo rafcinaya marka laba khitaab waa inay tahy khitaabkaasi saabiq iyo laaxiq waa inuu kala yahay zaman waa inuu u udhaxeeyaa labadaa khitaab waa inaan jamci ka suuragal ahayn ee haba kala horreeyaane haddii jamci ka suuragal yahoo la kulmin karo waajibku wuxuu yahay in la jamciyo waljamcu waajibun mataa maa amkana ila falilakhiiri naskhun buyina jamaca waajiba ah hadduu suuro galo hadduu jamcigu suuro geli waayo waxay noqonaysaa in taariikhda la baadho oo kii horreeyeyna laga dhigo mansuukh kii dembeeyeyna laga dhigo naasikh marka rafcu alkhitaabi allaaxiqi khitaabkii dembeeyey baa kor yeelaya waa masdarun mudaafun lifaacilihi rafcigu wuxuu ka dhacayaa khitaabka dambe xukunkii khitaabka hore ku sugnaaday ayuu kor yeelayaa rafcinayaa wuxuuna u rafcinayaa si haddii markaa aan khitaabkan dambe soo aroori lahayn u sugnaan lahaa laakiin marba hadduu khitaabkaasi ka dambeeyo oo soo arooray sinaba u sugnaan maayo bicudrin iyo bighayri cudrin midnaba waa ishaala dhammaystiran xukunkaa camalka laga zuulinayo oo laga kaxaynayo marka laabudda waa in zaman u dhexeeya marka la odhanayo xukunka sharciga ah ilaahay markii hore sidan buu sharciyeeyey markii dambena sidan buu sharciyeeyeoo xukunkii horeu nasakhay maaha wax ka qarsoonaa inay u muuqdeen maaha xaasha wakalla waayo cilmiga ilaahay waa saabiq wax walbana ilaahay waa ogaa cilmi iyo aqoon u kordhaysaana ma jirto yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun wuxuu ogaa wixii hore u jiray wixii hore u dhacay waxa dhici doona waxaan dhacaynin hadday dhici lahaayeen siday noqon lahaayeen ayuu ilaahay ogaa og yahayna xukunka hore markuu sharciyeynayey wuxuu ogaa xukunkani wakhti inuu ku koobnaanayo oo zamanka dambena xukun kale uu sharciyeynayo xikmad baana ku jirtay oo wakhtigaa hore xukunkaa in la sharciyeeyaa xikmaddu ku jirtaiyo maslaxadu xilligan dambena xukunkan kale in la sharciyeeyaa aslax ahayd mid walbana ilaahay waa ogaa in xukunkaasna wakhtigaa hore aslax uu ku ahaa xukunkanna marka dambe uu aslax ku noqonayo wax badaa' la yidhaahdo ka dhalanayoo ka laasimayaa ma jiro qolada yuhuuddu waa diideenoo waxay naskhi wax la yidhaahdaa macquul maaha ma dhici karo waayo haddii la yidhahdo ilaahay baa wax nasakhay macnaheedu waxay tahay waxaanu markii hore ogayn buu dib ka ogaaday bay yidhahdeen marka noocaasay sheegeen waa war baatila ah. naskhigu kitaabkooda towraadeed laftiisuu ku sugan yahy sharaa'icdii nebiyadii ka horreeyuu ku sugan yahay mid ku gaara shareecada nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam mid ku gaara maa bacdulumuur oo sharaa'icdii hore aan xaaraan ku ahayn oo shareecadii nebi muuse lagu soo dejiyey lagu xaaraantinimeeyaa jiray bacdulumuur oo markii hore muxaram ka ahayn nimanka reer banu israa'iil oo markii dambe laga xarima jiray kullu aطacaami kaana xilla libanii israa'iila ila maa xarama israa'iilu cala nafsihi min qabli an tunazala atawraa ashyaa markii hore xalaal u ahaan jiray oo markii dambe laga xarimaa jirtay ashyaa tacsiir ahaan ama cuquuba ahaan looga xarrimay baa jiray fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim طayibaatin uxillat lahum wa bisaddihim can sabiili illahi kaiira marka badaa ka laasimi maayo nebi aadam wax shareecadiisii ku bannaanaa oo nebiyadii ka dambeeyey sharaaicdoodii aan ku bannaanayn baa jiray ahlucilmigu waxay yidhahdeen aadam shareecadiisa waxaa ku bannaanayd maadaama cid kaloo ay isguursadaan aynay jirin inamadiisiiyo hablihiisa ay dhaleen inay isguursadaan inay u bannaanayd waayo aadam iyo xawaa ayaa jiray iyo ubadkii aadam iyo xawaa ay dhaleen ee awlaadu sulbiga ahaa aadami kale isguursadaan ma jirin sidaas aawadeed waxay yidhaahdeen culammadu inanka iyo inanta walaalaha ah ee aan mataanaha ahayn aadam waxa u bannaanayd inuu isu guuriyo waana isu guurinayey yacnii xawaa waa mataanaynaysay baa layidhi mar walba waxay qaadaysay inan iyo inan inanka iyo inantaasi mataanay noqonayo inankii inanta ku mataansan ma guursanayn ee kan kaleta ku mataansan ayuu guursanayey shareecada aadamna waa ku bannaanay sharaa'icdii nebiyadii ka dambeeyey waa lagu xaaraantinimeeyey walaaluhu inay isguursadaan inanka iyo inanta walaalahay inay isguursadaan waa la xarima marka waxa weeye calaa kulli xaal wax badaa' la yidhahdo ka laazimaya ma jiro caqlanna waa jaa'is naskhigu waaqicanna waa dhacay oo sharcanna waa dhacay siduu ilaahay makhluuqaadka wuxuu doono u abuuraayo wuxuu doonana uu dilaayo ayuu sharaa'icdana wuxuu doono sharciyaynayaa laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun la weydiin maayo wuxuu ilaahay samaynayo lima facalta la odhan maayo laakiin makhluuqaadkaa la weydiinayaa lima facaltum wa kayfa facaltum maxaa u samayseen sidaasaa u samayseen waatuu imaamu shaafici uu yidhi laa yuqaalu lilasli lima walaa kayfa asalka laguma yidhaahdo lima maxay u dhacdo saasu noqotay wa kayfa say u dhacday sheekhu waxa uhi raximahullah waxadduhu yacnii tacriifka naskhigu rafculkhitaabi khitaab inuu kor yeelo suuliyo weeye ama buriyo khitaabkaasoo allah xiqi soo haleelayo muta'akhiroo dembeeyey subuuta xukmin xukum inuu sugan yahay ayuu kor yeelayaa oo meesha ka saaraya sugnaansho xukum ayuu meesha ka saaraya bilkhitaabi xukunkaasi ku sugnaaday khitaab uu ku sugnaaday khitaabkaasoo assaabiqi hormaray yacnii xukun khitaab hormaray ku sugnaaday xukunkaasuu suulinayaa oo meesha ka saaraya inuu markii hore ku sugnaaday ma ibtaalinayo laakiin inuu sii sugnaadoo sii istimraaro oo sii jiro oo lagu sii camal falo ayuu burinaya rafcan koryeelis oo calaa wejhin ataa weji u yimi lowlaahu haddii lala' yahay imaatinka wejigaa uu yimi la kaana daaka saabitan kaasi wuxuu noqon lahaa mid sugan kamaa huwa siduu ahaa mid u sugan ayuu noqon lahaa nadmi ahaan waxaa la akhrinaya kamaa huu oo wowgu waa reebmayaa waa la jiidaya idaa taraakha canhu fi zamaani waa hadduu ka dambeeyo canhu ay can ilkhitaabi asaabiqi khitaabka horreeyey uu ka dambeeyo fi zamaani wakhti ahaan kaga dambeeyo wakhtiga gudihiisuu kaga dambeeyey maa bacdahu waxa ka dambeeyey kan ka dambeeya ayaa wakhti ahaan kaga dambeeyey ila waa dhici kartaa inuu ka dambeeyo lafdi ahaan oo wakhti ahaan aanu ka dambayn ou la xidhiidhsan yahay sida istisnaagoo kale dee hadalku wax ka reebayey waa ka dambeeya oo waa lagaga daba dhawaaqaya laakiin zaman ahaan wakhti uma dhexeeyo waxa weeye waa wakhti isku xiga isku dheggan marka ilaaba ilaa waa in zaman u dhexeeya oo haddii la yidhaahdo sawta xadiiska ku soo aroortay kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha kanba sow kan la xidhiidhsan haddana naskhiga culammadu ku cabbireen ay yidhahdeen waa naskhi jawaabteedu waxay tahay kuu nasakhayaa ma aha inuu hore siaa ah ugu yidhi kan ku ladhan maaha ee waa hadalka uu ka xikaayoonayo horreeyey ee nahyiga ahaa kaasaa mansuukha noqonaya kan waa xikaayatun can innahyi saabiq nahyigaa saabiqee horreeyey ee zaman ahaan wakhti u dhaxeeyey ayaa fazuuruuha ay nasakhaysaa maa bacdahu wixii ka dambeeyey uu ka dambeeyey zaman ahaan oo min alkhitaabi asaani kaa ka dambeeyo khitaabka labaad ahaaday wajaaza naskhu rasmi duuna alxukmi waxa bannaan dhigaalka ama tilaawada in la nasakhaa bannaan duuna alxukmi xukunku aanu la socon oo aan lala nasakhin kadaaka alxukmi saasoo kaluu ahaaday xukunka in la nasakho duuna rasmi dhigaalka ka sokow aanu dhigaalka raacin wa nasku kulli minhumaa ilaa badel waxaa kaloo bannaan wajaaza nasku kulli minhumaa mid kastoo labadooda ka mida nasakhaadda la nasakhayaana waa bannaanta ilaa bedel bedel loo nasakhayo waduunihi ay wa duuni ilbedel iyo bedel la'aantii in loo nasakhaa mid waliba bannaan wadaaka takhfiifun xasal kaasi waa fudaydin yacni xasishay waa fudaydin la helay oo noqotay mid haabitoo sugan wajaaza aydan kownu daalika albadal wajaaza waa bannaanaaday aydan noqoshaynu ku noqonnaye kownu daalika albadal ahaanshaha beddelkani ahaaday akhafa mid ka fudud aw ashadda ama mid ka adag mima qad batal ay min aladii kii qad batal buray ee zuulay inuu ka adkaado iyo inuu ka fududaado mid walba waa dhacdaa sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximahullah naskhigii marka la eegaayo naasikha iyo mansuukha la eegaayo siday kale yihiin xagga tilaawada iyo xagga xukunka ama xagga rasmiga iyo xagga xukunka waxay u qaybsamayaan saddex qaybood noocu wuxuu yahay in akhrinta keliya ama tilaawada ama dhigaalka musxafka ay ku qoran tahay in la nasakhay laakiin xukunku baaqi yahay culamada qaar waxay ka cabbiraan naskhu rasmi rasmiga waxaa loo jeedaa yacni rasmu alaayati fi lmusxaf dhigaalka ay ku dhigan tahay oo ku qoran tahay musxafka bacdi kale culammada ka mid ah waxay ka cabbiraan naskhu tilaawa in akhrinta la nasakho akhrinta waxaa loo jeedaa qur'aannimo in loo akhriyaa la nasakhaya labadaasna waa mutalaazimaan haddii qoraalka musxafka ay ku qoran tahay la nasakho tilaawada qur'aannimo loo akhrinayo salaadaha lagu tukanayo ee tacabbud qur'aannimo a ah loo akhrinayaa yaduna waxay noqonaysaa mid la nasakhay oo meesha laga saaray marka iyadoo rasmigii ama tilaawadii la nasakhay baa xukunku baaqi yahay tusaale aayadda rajmiga hadduu ruuxu sinaysto guur horena uu soo maray guurkaasi guur saxiixa ahaa galmana ku sameeyey intaa dabadeed hadduu sinaysto sine ka dambaysiiyo xadkiisu waa rajmi dhagax lagu dilay aayad qur'aanaa ku soo degtay aayaddii musxafka kuma sugnoo tilaawadeedii ama akhrinteedii qur'aannimo loo akhrinayey waa la nasakhay ha yeeshee xukunkeedii lama nasakhine xukunkeedii waa baaqi waa lagu camalfalayaa waajibka waa in lagu camalfalaa naskhu tilaawa duuna alxukmi ama naskhu rasmi duuna alxukmi ayaa la yidhahdaa taas nooc labaad waxaa la yidhaahdaa naskhu alxukmi duuna arasmi ama duuna altilaawa xukunka keliya la nasakhayaa la zuulinayaa laakiin akhrintii way baaqi noqonaysaa musxafkiina way ku dhigantay dhigaalkii akhrintii lama nasakhin xukunka bes baa la nasakhay waa nooca naskhiga ugu caansan dadka qaarkood waxaa laga yaabaa noocaas keliya inay naskhiga u yaqaaniinba aayaadka qur'aanka ku qoran ee qur'aannimada loo akhrinayo xukunkoodana la nasakhay noocaasay noqonayaan aayaddii ku saabsanayd dumarkii laga dhintay laba aayadoo labadoo suuratulbaqara ku jiraan baa ku soo arooray mid waxay sheegaysaa ciddadu inay tahay sannad oo ay sannad ku caddadbaxayaan midna waxay sheegaysaa afar bilood iyo toban habeen in caddadbaxoodu yahay waladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ilaalxawli ghayra ikhraaj qur'aannimo waa loo akhrinayaa laakiin xukum ahaan looguma camalfalayo ee aayadda kale sheegaysaa afarta bilood iyo tobanka habeen baa lagu camalfalaya marka wuxuu noqonaysaa aayadda aynu sheegnay waa min baabi naskhi alxukmi duuna tilaawa xukunkaa la nasakhay laakiin tilaawada ama rasmiga lama nasakhin noocaas wy waa yahay nooca saddexaad wuxuu yahay mid labadaba la ysla nasakhay oo xukunkiina waa la nasakho oo xukunkii laguma camal falayo dhigaalkii qur'aanka ay ku qornayd oo musxafka ku qornaydna waa la nasakho oo qur'aannimo loo akhrin maayo labada waa la nasakhay waxaa ka mida aayadda uu tilmaamayo xadiisku sheegaayo xadiisu caaisha ee muslim saxiixa ku soo wariyey cashru radacaatin macluumaati yuxarrimna waxay tidhi qur'aankii nebiga lagu soo rogay waxaa ka mid ahaa toban naasnuugoo la yaqaannaa waxbay xaaraantinimeeyaan oo xukunkii radaacada ka timaadda nisaabkii radaacadu waa imisa xadiiskaasi wuxuu sheegayaa aayad inay ku sugnayd nisaabu radaaca ka yeelaya toban jeer ilmahaasi waa inuu gabadhaa nuugaa oo jaqaa toban goor haddaba waa la nasakho waxaa lagu nasakhay caaisha tidhi khamsu radacaatin macluumaatin yuxarrimna shan naas nuugoo la yaqaannaa wax xaaraantinimeeya marka nisaabu radaaca calaa haada waa shan naasnuug oo la yaqaano shanta naasnuug aayaddii sheegaysay lafteedu qur'aanka kuma sugnaa marka xadiiska qaybta hore waxay u tusaale tahay naskhu alrasmi waalxukmi macan labadoo isla jira in la ysla nasakhay dhigaalkii musxafka ay ku qornaydna waa la nasakhay xukunkeedii in lagu caamal falana waa la nasakhay qaybta labaad oo ah khamsu radacaatin macluumaati yuxarrimna iyadu waxay tusaale u noqonaysaa naskhu alrasmi duuna alxukmi dhigaalkay musxafka ku qoran taha la nasakhaye laakiin xukunkeedii lama nasakhin xukunkii waa baaqi wa tuwufiya rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam wahunna mima yuqra'u min alqur'aan ishkaal ba halkaa jira caaisha waxay tidhi waxaa nebiga la oofsadoo nebigu dhintay calayhi asalaatu wassalaam iyadoo aayaddaas khamsu radacaatin macluumaati yuxarrimna qur'aanka la akhriyo ay ka mid tahay su'aashu waxay tahay haddii nebiga calayhi asalaatu wassalaam la oofsaday iyadoo aayaddan qur'aanka la akhriyo ay ka mid tahay sidee qur'aankii looga suuliyey oo looga masaxay ila laa naskha bacda wafaati arasuul sala allahu aleyh wasalam waxay ahlucilmigu yidhaahdeen sida imaamu nawowi waghayruhu ay tilmaamayaan wakhtiga la nasakhay aayaddan ayaa waxay ku dhoweyd wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam uu dhimanayey awaakhira xayaatihi baa la nasakhay khamsu radacaatin macluumaatin yuxarrimna dhowaanshaha wakhtigii geerida nebiga sala allahu aleyh wasalam ay ku soo dhoweyd nasakhaadda aayaddaa la nasakhay waxay keensatay inaan dadka qaar weli warku gaadhin in la nasakhay maadaama ayna iyagu ogayn in la nasakhay iyagoo qur'aannimadii u sii akhrinayaa nebiga la oofsaday kadib baa markii dambe warku gaadho agtooda ay ka sugnaatay in la nasakhay markaasay ka tageen inay qur'aannimo u akhriyaan marka markaa hore waxa keensaday inaan warkaasi weli soo gaadhin wakhtigaasina wuxuu ahaa wakhtiga la nasakhayna wakhti ku dhow wakhtigii geerida nebiga sala allahu aleyh wasalam qolyaha raafidada la yidhaahdaa meelahaasoo kale waa sallaansadaan shiicatu rawaafid calayhim min allaahi maa yastaxiquun waxay yidhahdaan waxa ay ka mid tahay waa min addalaa'il cala anna alqur'aana muxaraf kutubtiinnay ku sugan sugantah oo saxiixu muslim buu ku yaallaa xadiiskani caayisha waa taa sheegaysa iyadoo qur'aannimo loo akhrinaayo in nebiga la oofsaday marka waa daliil noo caddaynaayo qur'aanka in la beddelo ay ku takrifaleen oo ku tasarrufeen saxaabadaa sheegaysaane abubakar iyo cumar iyo cuhmaan wa min addalaa'ili lana cala taxriifi alqur'aan wa hada batil batil fa ina alqur'aana laysa bimuxaraf qur'aanku waa maxfuud waa ilaashan yahay ilaahay baa ballanqaaday innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun allah wuxuu idhi annagaa dikriga soo dejinnay annagaana ilaalinayna waxay yidhaahdeen way jirtaa aayaddaas laakiin muraadka looga jeedaa waxay tahay innaa naxnu nazalna adikra wa inna lahu laxaafiduun ay bila'immati almacsuumiin imaamiyaalka macsuumka ee labiyo tobanka ah baa lagu ilaalinayaa iyagaa haya isagoo biduuni ziyaada walaa nuqsaan ah lakiin warkaas ma ka soconayaan taawiilkaas taawiilkaas muxuu noqonayaa waa taawiil baatil ah warka ku saabsan qur'aanku waa muxaraf waa baatil taawiilka aayadda ay ku awiileenna waa taawiil baatil ah baatilnimadiisuna iska caddaa waxay leeyihiin qur'aanka waxaa xafidsanaa sidii loo soo dejiyey u hayey isagoo ziyaadiya nuqsaan ka madran labiyo toban imaam oo cali ka bilaabanaya marka nebiga laga yimaado cali ka bilaabanaya alimaamu almuntadarna ku dhammaanaya cindigooda maxamed ibnuxasan alcaskari ku dhammaanaya saxaabadaana beddeley oo haddii sida ay sheegayaan arrinku uu yahay maxaa a'immada macsuumiinta ahi kitaabkii siday u hayeen oo u xafidsanaayeen oo ziyaadiyo nuqsaan uga madhnaa maxay u qori waayeen maxayse u nashrin waayeen yaa cali abuubakar iyo cumar iyo cusmaan buu ka baqayey ayuu ku leeyihi oo cali ma awoodi karayn xaqa inuu sheego miyaa qur-aanka waa baddesheen miyaa la dili lahaa shajaacadii calimaaday xaqa walow kaana muran soo lama odhan haddiiba laga soo qaado si aad sheegaysaan oo markii abuubakar joogay abuubakar ka baqaayey oo markii cumar joogay cumar uu ka baqaayey oo cali geesinimadiisa la garanaayo laandheerihii qureysheedna uu ka dhashay abubakar iyo cumarna laba reeroo yaryar oo quraysh ka mid a ah ay ka dhasheen oo uu nebiga in ruma yahay cali oo inantiisii faatuma markaa uu qabay oo dadka agtiisa markaa haybad markaa cajaa'iba uu ku lahaa muu awoodi karayn xaqa inuu sheega miya sirriyan xataa inuu u qoro kaatib buu ila ahaaye oo qoraa buu ahaaye musxafka saxdaa inuu qoro oo deedna marka uu yidhaahdo war hooya oo dadka hoosta uga dhibo xataa ma awoodi karin kaba kaale halkaas iyo taladu isagay gacanta u gashay imaamkii dhabta ahaa buu noqday shan sanu imaam ahaa ow amarka isagu lahaa muxuu intaa u nashrin waayey kitaabka markaa sida saxdee uu yahay waxay dhahaan dagaallaa lagu mashquuliyo waa lala dagaalama oo dagaalladii ku mashquulsanaa kitaabu rabbi alcaalamiin oo la taxriifiyey saa sheegaysaan inuu taxriifka ka badbaadiyo sida saxda uu ku yahay nashriyo caddeeyo iyo dagaallada macaawiye iyo kheyrkii uu la dagaalamayo labada iyomaa muhiimsanaa ka kaale isagaba xasan wuxuu ka mid ahaa baad tidhahdeen laba iyo tobanka imaam ee macsuumka ah ee qur'aanku siduu ahaa biduuni ziyaada walaa nuqsaan u xafidsanaay u hayey isaga laftiisa taladu gacanta u gashay lix bilood buu amarka hayey markii dambena khiyaarkiisuu kaga digay muddaduu xukunka hayay muxuu kitaabka markaa sida saxdee uu yahay ee uu taxriif uga maran yahay u nashrin waaye u caddayn waayo taladaase intaanu ka degin isagoo kitaabu rabbialcaalamiin aan taxriifka ka badbaadin siduu uga tegey oo cidduu leeyahay kitaabkii bay taxriifisay uga tanaasulay kitaabkiina ula aamusa kuwii ka dambeeyey saas laagi mid walba u kaala kii ugu dambeeyey waxaad tidhaahdeen god buu gala kitaabkii isagoo haya oo xafidsan biduuni ziyaadati walaa nuqsaan buu godka la gala laba kun iyo lix boqol markay ahayd bi godka galay baa tidhahdeen welina waa ku jiraan kitaabkiina waa kula maqan yaho halkaasu kula dhuunta ya kitaabkii markaama maxfuud buu noqonaya mise khayru maxfuud afar iyo toban qarni iyo dheeraad ayaa ummaddu kitaab muxarafa akhrinaysaa baa leedihiin kii maxfuudka ahaana god baa lala galaa leedihiin taasi ma tafsiirka markaa hadalka allah uu yidhi innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la miyay ku rumoobi kartaa butlaankeedu waa iska cadi calaa kulli xaal axaadiistan wax daliili uguma jiro muraadka looga jeedaana waa saas yadaa weeye wa nasqu kulli minhuma ilaa bedel waxaa la isweydiinayaa haddaba su'aal ku saabsan qur'aankii aayada inay ku baaqi noqdaan oo tilaawadoodu baaqi noqoto oo tilaawadoodu ay baaqi noqotiyo akhrintoodu iyadoo xukunkooda la nasakhay xikmadda ku jirta waa maxay culammadu waxay yidhaahdeen waxaa ku jirta tilaawada la akhrinayo ziyaadatul ajri baa ku sugan waa lagu tacabudayaa waa la akhrinayaa ibnu cuthaymiinna waa idiin qorayaa ajar siyaadaa laga helayaa waa midda labaadee waxay aayaadkaasi xasuusinayaan nicmada ilaahay addoommadiisa ugu nicmeeyey oo axkaamaha qaarkooda cuslaa uu ka khafiifiyey masalan waagii hore waxaa waajib ahaa toban gaal ninka la kulma dagaalka inuu ka cararaa inaynay u bannaanayn dad xukunkaa waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay laba gaal ha ka cararina laakiin wixii ka badan waa ka carari kartaa marka idan waxaa ku sugan nicmadii ilahay in la xasuusinayo waxaa kaloo ku sugan haddii nasakhaaddu tahay min alakhafi ila alasqal tadarrujkii in la tilmaamayo ashyaadii markaa shay'an fa shay'an oo markii hore xukun sahlan ee loo sharciyeeyey markii dambena jaranjaradii inay raacaan xukun ka adag loo sharciyey marka tadarruj baa ku jira xikmadda ku jirta maxay tahay in tilaawadii la nasakho laakiin xukunkii baaqi noqdo sida aayatu rajmi oo kale culammadu waxay yidhaahdeen xikmadda ku jirta waxaa ka mid a ummaddan fadligeeda in la caddaynaayo ee fadiilada ummaddan leedahay masele loo caddaynaya qolada yuhuudda la yidhaahdo kitaabkoodii towraadeed iyadoo rajmigu ku sugan yahay oo ay arkayaan oo ay akhrinayaan bay u hoggaansami waayeen ayna diideen ayna inkireen ummatu muxammed iyadoo aayatu rajmi kitaabkii aynay ka akhrinaynin oo qiraa'adeedii laga zuuliyey qur'aanka ayna musxafkii ku sugnayn marka lagu imtixaanay inay ku camalfalaan arrinkaas ibtilaa wiil ahaaye oo ay ku dhaqmeen oo aqbaleen oo u hoggaansameen oo ay odhan waayeen maxaa haddaa musxafka looga zuuliyey oo iyadoo musxafka aynay ku oollin ay u hoggaansameen oo aqbaleen oo ku dhaqmeen waxay caddaynaysaa fadlaha cala alumami asaabiqa ummaddani fadliga ay ka leedahay ummadihii tegey ee ka horreeyey in labadaba la ysla nasakho xikmadda ku jirta maxay tahay xikmadda ku jirta marka in labadaba la isla nasaho udheeda waxaa ku sugan yacni ibtilaa baa ku jira ibtilaa ayaa ku jira ummaddan lagu imtixaanayo eh, ayaa markaa ku sugan marka hadday yacni u hoggaansamaan oo sidaas yadaa markaa qaataan taasna waxaa ugu sugan cala kulli xaal fadli ayaa ugu sugan naskhiga saddexdaa nooc inuu mid walba u qaybsamo waxaa ku sugan ijmaacu ahli sunnati waljamaca culammadoo dhan baa ku ijmaacsan nusuustiina waa ku soo aroortay ijmaacina waa ku sugan yihi haddii haddaba la yidhaahdo maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha aayadda la nasakhayo aayad ka khayr badan in la keeno waidaa baddalnaa aayatan makaana aayatin wallahu aclamu bima yunazzilu qaaluu innamaa anta muftar adiladaa nasriga ka deliishateen labadaa deliil baa ka mid a ah. waxaana tidhaahdeen aayad xukunkeed baa la nasakhayaa kadibna waxaad tidhahdeen waxaa ka mida ah naskhigii in tilaawada la nasakho xukunka la baaqi yeelo sidee tacriifkiinna iyo istidlaalaadkiinna iyo hadalkiinnu u waafaqayaa saniica amarteen oo ah naskhi inuu ka mid yahay naskhu tilaawati duuna alxukmi culammadu waxay kaga jawaabeen axkaamtii noocyaal badan bay leedahay xukunka ama xalaasha ama xaaraanta ama waajibka ama taxriimka ama nadbiga ama waxa la midka ah waa xukum xukumka qur'aannimo loo xukumayaana oo tilaawadiisa lagu tacabudayo oo lagu tukanayo oo musxafka lagu baaqi yeelaya lafteedu waa xukum meelaad maaha in la yidhaahdo qur'aanka lagu tukanayay ka mid tahay oo salaadda waa lagu akhrin karaa oo kalaamullaahi inay tahay baa loo ictiqaadinaya waa xukm alxukmu bilqur'aaniya waa xukmun marka ka bixi mayso xukum in la nasakhaayo xataa tilaawada lafteedu ictibaar bay xukmu tahay waa xukmun bictibaar wa in lam takun xukman biictibaarin aakhar ictibaar kale xukum yaynay u noqon laakiin ictibaar kalena waxay u tahay xukm cala kulli xaal ijmaaca culammada ayaa inagu filan ay ku ijmaacsan yihiin in saddexda nooc ee naskhiba mid waliba jiro naskhu tilaawati walxukmi macan naskhu tilaawati faqad naskhu alxukmi faqad waxaa inagu filan ijmaaca ahlulcilmi ay ku ijmaacsan yihiin ayaa inagu filan saas aawadeed dad shaadoobay oo faquuqmay oo in yar oo muctasilii ka mid yihiin iyo raafido ijmaaca waxba yeeli mayso xataa muctasilada lafteeda ku kala qaybsantoo bacdi ahlu sunnaha raaceen oo yidhahdeen naskhiga noocyadanna waa bannaan yihiin ama naskhu tilaawati walxukmi macan labada noocba waa jaa'is sida nooca kale u bannaanyay wuxuu sheikhu inoo tilmaamay naskhii mid walba wuxuu u qaybsamaa naskhun ilaa bedel iyo naskhun ilaa hayri bedel in bedel wax loo nasakhaayo iyo in beddel la'aantii wax loo nasakhayo bedel in loo nasakhayo wuxuu u qaybsamayaa naskhun ilaa beddelin akhafa aw ilaa beddelin ashadda aw ilaa beddelin musaawin saddex nooc bedel ka khafiifsan ka la nasakhaayo in lagu beddelo waxaa lagu nasakhay beddel ka khafiifsan ama waxaa lagu nasakhay beddel ka adag oo ka culus ama waxaa lagu nasakhay beddel la siman beddel ka fudud iyadoo lagu nasakhaayo waxaa ka mida al'aana khafafa allaahu cankum wacalima anna fiikum dacfa labada aayadoo suuratu alanfaal ta horaa mansuukha ah ta dambe ayaa naasikha ah waxaana ku sugnayd ilaa bedelin akhafa waayo wujuubu lmusaabarati liisnayni duuna alaasa akhafu min wujuubi lmusaabarati licashara waayo laba gaal in loo sabro aan laga cararin ee lala dagaalamo jihaadka gudihiisa laakiin wixii ka badan in loo sabraa oo aan laga cararin inaanay waajib ahayn way ka fududdahay toban gaal in loo sabraa oo aan laga cararin inay waajib tahay way ka fududdahay wakadalik gabadhii laga dhintay inay sannad ciddo tirsato waxaa ka fudud afar bilood iyo toban habeen inay ciddo tirsato oo lagu nasakhay xukunka hore lagu dhisa wa ilaa badelin akhafa ilaa badelin ashadda beddel adag in lagu nasakho wuxuu noqonayaa waagii hore soonka ramadaan waxaa ruuxu door u lahaa inuu fidyo bixiyo oo iska afuro isagoo kari karaya iyo inuu soomo wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun tacaamu miskiin waxaa lagu nasakhay in ilaaba ilaa la soomo haddii la kari karayo faman shahida minkum ashahra falyasumu sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey sheegaay aayaddaa dambaa naasikha ahayd tacayunu siyaami ramadaana liman yutiiqu ashaddu min altakhyiir soonkii inuu mutacayin yaho ilaaba ilaa la soomaayo ruuxii kari karaya ramadaan inuu soomo inay tahay itcaamna aanu ku kaaftoomayn waxay ka culus tahay in la yidhaahdo labada khiyaar baad u leedaho door baad u leedahay waa ilaa badalin ashadd ilaa badalin musaawin waxay yidhahdeen culammadu waa naskhu alqiblati min beyt almaqdis ila alkacbah oo musaawin marka la leeyahay loogama jeedo xukunkay musaawi la tahay oo xukum mansuukha iyo xukum aan mansuukh ahayna isagu macmuul ah ma sinna salaaddii in lala qaabilo beytulmaqdis oo kacbada aan lala qaabilin hadda waa muxaram oo layhaa kacbadii waa laga jeesanayaa beytulmaqdis baana loo jeesanaya waa mid xaaraanaan bannaanayn kacbada in loola jeestaana waa waajib mana sinna waajib iyo xaaraami marka xagga xukum ahaan kama sinnee waxaa laga tilmaamaya binisbati ilaa ficli lmukallaf marka loo eegaayo xayfiyada ama nisbadaas ayaa mutasaawi ay tahay xagga u jeesiyo xagga u jeeso qofka ma ku kala culustaa maya binnisbati lificli lmukallaf marka loo eegaayo labadu waa u siman yihiinoo uma kala dhib badna laakiin xukunka sharcigaa marka laga eegaayo dee xaggaa kama sinna ilaa hayri in wax loo nasakho jumhuur ahlicilmi waa qabaan inay bannaan tahay waana dhacday bay yidhahdeen waxaana ka mida bay yidhaahdeen marka nebiga sala allahu aleyh wasalam lala faqaayo sadaqa nebiga loo dhiibaayo in laga hormariyaa waajib bay markii hore ahayd markii dambena waa la nasakhay a ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat faid lam tafcaluu wataaba allahu calaykum faaqiimu asalaa waxay nasakday aayadda ka horraysa marka waa naskhun ilaa hayri badel bay jumhuuru cilmi yidhahdeen laakiin bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin annasku ilaa hayri badel ma dhicin ilaaba ilaa waa inuu jiraa bedel inuu bedel jirana waxaa laga qaadanaya aayadda maa nansakh min aayatin aw nunsiha naati bikhayrin minha aw miliha mar kastoo xukum la nasakho mid ka khayr badan ama mili la'a ah waa in la keenaa marka daahirulaaya cumuumkeedu wuxuu ku tusinayaa bedel lagama maarmaan inuu yahay beddelkaasi misli ha la ahaado ama ha ka khayr badnaado amaa misaalka aayatulmujaadila laga misaaliyey oo la yidhi inay dhacday tusaale u tahay waxay kaga jawaabeen beddel waa jiraa oo markii hore waxay ahayd wujuubu taqdiimi asadaqati bayna yaday munaajaati rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waxaa lagu beddelay inay mustaxab tahay oo aynay waajib ahayn xataa haddii la yidhahdo waa ibaaxo oo istixbaabkii ma jiro ibaaxadani waa ibaaxa khitaab ku sugnaatay waxay noqonaysaa ibaaxa sharciya ibaaxada sharciyaduna waa xukun sharciya marka ka bixi mayso inay tahay tabdiilu xukmin bixukmin sidaa waxaa maray maxamed alamin ashinqiidi iyo daa'ifo kaleo culammada ka mida aadna waa ugu nuxnuxsaday masaladaas wuxuu sheekhu uhi raximahullah wajaaza naskhu arasmi duuna alxukmi waxa bannaan rasmiga ama dhigaalka musxafka ay ku qoran tahay ama lafdiga ama tilaawada in la nasakhaa bannaan duuna alxukmi xukunka aan lala nasakhin oo xukunku baaqi yahay sida aayadda rajmiga oo kale kadaaka naskhu alxukmi saasoo kale u ahaaday xukunka in la nasakho duuna arasmi rasmigu aanu wehelin oo dhigaalkii musxafka uu baaqi yahay dhigaalka musxafka hadduu baaqi yahayna tilaawadii waa baaqi wa naskhu kullin minhuma mid kastoo labadooda ka mida rasmiga iyo xukunka ka mida in la nasakhaa bannaan wa naskhu kullin minhuma mid kastoo labadooda ka mida nasakhaadda la nasakhayaa ilaa badalin kaa'inun ilaa badel ama xaasilun ilaa badel ama waaqicun ilaa badel wuxuu u dhacayaa in bedel loo nasakhayo wa duunihi ay wa duuni badel iyo bedel la'aantii in loo nasakhayo mid walba oo dhacaya wadaaka takhfiifun kaasi waa fudaydin oo xasal xasilay yacni naskhigu wakhtiyada qaar takhfiif buu noqon karaa wakhtiyada qaarna tashdiid buu noqon karaa lakiin takhfiif baa dacbiray sheikhu wajaaza aydan kownu dalika waa bannaanaaday noqoshaynu ku noqonnay ee kownu daalika albadel beddelkaasi ahaanshuu ahaaday akhafa mid ka fudud aw ashadda ama ka adag mima qad batal kan buray inuu ka adkaado iyo inuu ka fududaado mid walba waa dhacdaa annasku ilaa badelin akhafa iyo annasku ilaa badelin ashadda ilaa badelin musaawin binisbati lificli lmukallaf iyadana waa sheegeen culammadu halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk